alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala ali muxamed w slama tasliima kaiira xusnu takhallus eh, takhalluska fiican ama si fiican in looga baxo hadalkii hore laga hadlayey ayaa laga baxayaa dabeedna waxaa la gelayaa qarad kale ama ujeeddo kalea la gelaya walintiqaalu mima iftataxa bihi lkalaama waa in la guuro oo laga guuro mima iftataxa bihi lkalaama wuxuu hadalka ku furfurtay ayuu ka guurayaa waxaanu u guurayaa ila lmaqsuudi macnaha maqsuudkee loo jeedo ee la doonaayo ayuu u guurayaa maca ricaayati lmunaasabati baynahumaa iyadoo uu ilaalinayo munaasabada ka dhaxaysa uu ilaalinayo bimacnaa hadalkii marka uu doonaayo inuu ujeeddo ka hadlo waxaa jira wax markaa hadalka marka hore lagu bilowdo oo lagu soo furfurto waxaa lagu furfurtay lagu bilowday ayaa dabeed laga intiqaalayaa waxaa loo guurayaa maqsuudka waxa ah ee la doonaayaa loo guuraya oo kale iminka shucarada soomaalidu laftooda markay gabyayaan waxay ku bilaabaan markay doonayaan inay wax ka gabyaan wax kaloo ama naftooda ku saabsan ama xaalad ku timi ku saabsan yacni marka ayay ku bilaabaan waxaa hordhac bay ka dhigayaan hadduu doono isagaa is-ammaanayo oo madxu isagu is-ammaanayo oo inuu gabayga khatar ku yahay oo sidan yahay oo sidan yahay oo maarata caynka ayuu ku bilaabaya ujeeddadu u socdayna maaha dabeedna taa intuu ka guura ayuu wuxuu u baxayaa wuxuu hadda doonaayay inuu ka dabiyo marka waa laba ujeeddo kala duwan wuxuu hadalka ku furfurtay ku bilowday iyo waxa uu marka dambe u guurayay ta noocaasay eh, luqada carbeed waxa lagu yidhaha xusnu takhallus yacni si wanaagsan in looga baxo hadalkii lagu bilowday imanka gabayga banat sucaad ee la yidhaahdo kacb ibnu zuhayr nebiga hortiisuu ka tiriyey la yidhi wuxuu gabaygu ahaa marka hore cudurdaarad uu cudur daaranayo ayuu ahaa oo mar buu intuu dee ayuu saxaabada qaarkood iyo marka caayay marka dee in la dilaa la doonayey marka daaradka gabaygii ahaye uu tirinayey wuxuu ka hormarinayaa gabay marka hore cishqi ah baanat sucaadu fa qalbi lyowma matbuulu yacni wuxuu ku bilaabayaa gabadh sucaad la yidhaahdo oo uu jeclaa oo ka fog oo gabadha aanu gaadhi karayn oo wuxuu ku gaadhi kara ay tahay markaa inuu eh, rakuub ka dhigto neef geel ah oo uu hashaa markaa u koro oo deed markiisa waxaan yani uu xaggeeda ugu kaco hashii buu dabeedna sifaynayaa waa ka soo gudbayaa ujeeddadu markii dambe u soo gudbayaa marka ujeeddadu marka hore ku bilaabee ku halqabsaday iyo waxa marka dambe uu u socdaa waa kala duwan tahay yacni ictidaarkuu u socday iyo waxa uu ku bilaabaya waa kala duwan tahay marka ujeeddada marka hore lagu bilaabay inta laga soo baxo in loo baxo ujeeddada la doonaayo in laga hadlo waxaa la yhaha xusnu takhallus huwa alintiqaalu mima iftataxa bihi alkalaama hadalkii hadduudana wuxuu ku furfurtay madxi ama wuxuu ku furfurtay faan ama wuxuu ku furfurtay wax kale marka dambe wuxuu u guurayaa ila almaqsuudi macnuhu u jeediye maca ricaayati almunaasabati baynahumaa iyadoo uu ilaalinayo munaasabada ka dhaxaysa sida shaacirku hadalku yidhi dacat innawaa bifiraaqihim fatashattatuu waqada azamaanu bibaynihim fatabadaduu dahrun damiimu lxaalatayni famaa bihi shayun siwaa juudi bni artaqa yuxmadu wuxuu idhi dacat innawaa laftimireedyadu waxay markaa dalbeen bifiraaqihim inay markaa guuraan oo markaa tagaan fatashattatuu waa kala tageen waqada azamaanu bibaynihim wakhtiguna wuxuu xukumay kala tagooda fatabaddaduu waa tafaraaruqeenoo waa kala tageen dahrun damiimu lxaalatayn waa wakhti buu yidhi labada xaaladood mid walba xun fama bihi shayun kuma sugna wakhtiga shay kuma sugna siwaa juud ibni artaqa yuxmadu yacni shayun yuxmadu siwaa juud ibni artaqa wax la mahadiyo oo la ammaano ku suganaan ahayn deeqda ibnu artaq aan ahayn ma jiro allele wax markaa la ammaano taasaa ku sugan marka hadalka wuxuu ku bilaabay iyo waxa marka dambe uu socdaa farqa ugu dhexeeya wuxuu doonayaa ninkan inuu ammaano deeqdiis wuxuu ka hormariyey dadkii inay tafaraaruqeen oo kala tageen ayuu markaa ka hormariyey wuxuu markaa u soo gudbay waqada zamaanu bibaynihim fatabadaduu tafaraaruqaana in wakhtigu u sabab ahaana waa sheegay markaasuu wakhtigii haddana u dhaleeceeyey ma fiicna waqtiga in la dhaleeceeyaa adiladuna waa diiday dhaleecaynta wakhtiga la dhaleecaynayo laakiin caadada shucarada ayaa sidaas iskaga badantay wuxuu uhi dahrun damiimu lxaalatayn yacni wakhtigu waa wakhti labada xaaladood mid walba yacni markaa aan fiicnay wax lagu la ammaano aan ahayn deeqda ninkaas aan ahaynna ma jirto markaa dami iyo dhaleecayn buu bilaabay markii hore ku bilaabay markii dambena madxi buu usoo guuray siday isugu xidhan tahayna waxay tahay si fiican oo waxa waasida u noqotay dahrun damiimu lxaalatayni fama bihi shayun yuxmadu intaasaa waxay noqotay waasidada isku xidhays waa maca ricaayati almunaasabati baynahuma waa munaasabadii in la raacayo la ilaalinayo xusnu takhalluskaa waxaa kaloo in tusaalaynaynaa alcallaamatu ibnulqayim qasiidadiisa ashaafiya la yidhaahdo waa qasiido dheer oo ictiqaadka ku saabsan oo lix kunoo beyd ku dhow waa shan kun iyo siddeed boqol iyo dhowr iyo labaatan beyt waa qasiido aad u dheer qasiidada marka hore wuxuu ku bilaabay oo baraacatu istihlaal ahaa caadada shucaradu siday ugu bilaabi jireen gabadh jacaylkeed iyo wax la mid ah iyo quruxdeed iyo markaa waxyaalahaas ayuu marka hore ku bilaabay hadalku ku furfuranayay taasna waxa weeye waa ku xoogaa abuu ku yar dheeraaday markii dambe wuxuu yidhi qaalat waqad kashafat niqaab alxusni maa bisabri lii can an araaka yadaani wataxadasat cindii xadiisan khiltuhu sidqan waqad kadabat bihi alcaynaani facajibtu minhu waqultu min faraxii bihi طamacan walaakina almanaama dahaani in kunti kaadibatin aladii xadatinii facalayki ismu lkaadib alfattaani wuxuu ka dhigayaa inay gabadhi u timi oo hurdo oo kale ugu timi markaasuu sifaynayaa uu leeyahy sidanay ahay sidan ba yani waxyaalo badan buu sheegaya wuxuu sheegayaa inay la hadashay niqaab alxusni bay fayday buuli wuxuu ka dhigayaa yacni qurux markaa waxa waye sidii niqaab oo kale ah inay bannaysay waa khayaal oo min khayaalaati shucaraa markaasuu wuxuu yidhi waxay tidhi maa bisabri lii an araaki yadaan waa waadix bayla tahay wa taxadaat cindii xadiisan khiltuhu waxay iigu warrantay buuhi war aan u maleeyey sidqan waqad kadabat wiil caynaan indhuhu laakiin waa beensadeen war malaa run maaha facajibtu minhu wa qultu min faraxii bihi waa la yaabay buuhi waxaanan idhi faraxaan ku faraxsanahay aawadii waxaanu idhi iyo tamac aan hadalka soo socda odhan doona dabeedna ictiraad ba haddana keeno ui walaakina almanaama dahaani hurdadii baa laakiin dee igu noqotay buuhi musiibo oo wux ma dhabbaa ma khayaaliba waxaan ku idhi buu idhi in kunti kaadibatin iladii xadastinii haddaad been ku sheegayso waxaad iigu warrantay fa calayki ismu alkaadibi alfataani korkaaga ha ahaado beenawaaskii fitnada badnaa dembigiisii korkaaga aado hadday been ii sheegayso jahmi ibnu safwaan markaasuu wuxuu sheegay jahmi ninka la yidhaahdo maqsuudkii wuxuu ka gelayaa halkaas jahminina waa nin ictiqaadkiisu xumaayo caqiide xun la yimi oo khilaafsan caqiidadii saxda ahayd oo sifaadkii ilaahay inkiray asmaadii mutacadidka ahayd inkiray irjaa haali oo talax tegey la yimi yidhi iimaanku waa macrifo qura oo qalbiga laga garto in afka lagaga hadlo in jawaarixda laga camal falo in qalbiga laga ictiqaadiyo midnaba iimaanka kama mid ahaa bes waa macrifo ninka noocaase lunsan buu ahaa marka waxaan ku idhi buu idhi haddaad been ii sheegayso kaadibkii fataanka ahaa ee jahmi ahaa dembigiisi korkaaga haado tani waxay noqonaysaa arrinkii ku saabsanayd alghazal watashbiib ee uu markii hore ka hadlayey qaradkii uu ka gabyeeyey markii hore ayuu doonayaa inuu ka baxo maqsuudka hadda uu rabuu doonayaa inuu u baxo ya waa sidada isku xidhaysaa waxay noqonaysaa maca ricaayati almunaasabati baynahuma in kunti kaadibati aladii xadatinii facalayki ismu alkaadibi alfattaani dabeedna jahmi buu sheegayaa jahmi buu dabeedna ka warramayaa wuxuu ku dhacay buu ka hadlayaa dabeedna markaasu waxa weeye isagii radinayaa maqsuudkiisaasuu ku gelayaa waxaa la odhanayaa waa xusnu takhallus ayaa la odhanaya waayahay baraacatu alab ta sideedaad waxaa la yidhaahdaa baraacatu alab baa la yidhahdaa yacni si wanaagsan in wax loo dalbo oo la tilmaamo waxa la doonayo wixii la doonayo tilmaam baa lagu gudanaya huwa an yushiira aalibu waa inuu ardaygu tilmaamo ilaa maa fii nafsihi waxaa naftiisa ku sugan duuna an yusarixa fi alab isagaan alabkii tasriixin oo caddaynin oo bacdhegin laakiin tilmaam buu ku kaaftoomayay kama fii qowlih sida ku sugan hadalkii shaacirku uu yidhi wa fi nafsi xaajaatun wa fiika fataanatun sukuutii kalaamun cindaha wa wa fiika fataanatun adigana waxaa kugu sugan fiiro badan fataanadu waa fiiro badnaanta oo ruux inuu daki yahay oo si yar wax u fahmayo tilmaan yar wax ku fahmayo ayaa fataanada la odhanaya sukuutii kalaamun cindaha wa khitaabu sukuutii aamuskaygu kalaamun waa hadal cindaha ay cinda alfataanati fataanada agteeda yani fataanadaada agteeda iyo fiiradaada agteeda iyo waa khitaab iyo hadal yani wuxuu leeyahay nafta xaajooyin baa ku jira adiguna fiira badnaan baa kugu sugan anaan sheeganba dantayda anaan sheegan baad iska fahmaysaayo lisaanulxaalkaad ka fahmaysaa ya korkaygaad ka akhrisanaysaa soo dadka qaarkood ma yidhaahdaan inaad waxaad doonayso indhahagaaan ka garto da ruuxi ma hadlayn markaasuu leeyay indhahaagaan ka garta waxay sheegaysaa fataano ya ama wakhtiyada qaarkood ay yidhaahdaan inaad hadalkaas soo waddo wejigaagaan ka fahmi ama ka afrista marka baraacatu talabku waxay noqonaysaa shaygii baa lama tasriixinayo laakiin waa la ishaaraya marka maqsuudkii waxaa lagu gutay bilishaarati laa bitasriix tilmaam baa lagu gutaye bacdhabis shaygii la bacdhabay laguma gudan sheekooyinka soomaaliyeed waxay sheegaan waxay dhahaen nin baa isagoo gaajaysan wuxuu yimi qolo waxbay siin waayeen wuxuu arkay sarar gadaan saaran sheekadii buu deedna ku soo daray markaasuu yidhi waa markuu noola soo saarnaa ilaa sarartaa gadaanka saaran markuu noola soo saarnaa ayaa saa iyo saa iyo saasi dhacday isiiya ma odhan laakiin muxuu tilmaamay dhowaanshaha shaygaasi u dhowaa ilaa sararta gadaankaa saaran baa dhawaanshuhu uu noo jiray buui maxaa laga fahmaya cadka inuu arko dee markaasaa laga siiya markaasaa loo dhiibay marka waxaa weeye calaa kulli xaal tilmaantu in lagu guto shaygii tilmaan lagu guto aan la tasriixin lafteeda baraacatu talab baa saa loo yidhahdaa waxaa jira xadiid muslim saxiixa ku soo wariyey xadiidkaasi wuxuu sheegayaa ducaau lmakruubi laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim muslim baa xadiiska saxiixa kusoo wariya fi saxiix wuxuu sheegayaa xadiidku ducada qofka kurbaysan uu ku ducaystaa inay tahay erayada ah laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim culamadu waxay yidhi halkee ducada kaga waa tawxiid iyo ammaan laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu mid xaq lagu caabudaan allah ahayni ma jiro allahaasoo alcadiimu kii weynaa ahaaday weynaanta badnaa ee alxaliimu dulqaadka badnaa waa tawxiid iyo ammaan laa ilaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaha illa allahu rabu alcarshi alcadiim ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane oo carshiga weyn ilaaha u saaxiibkaa mooye mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim waa la macno waa sidii bay tawxiid iyo madxi u tahay culammadu waxay yidhahdeen xadiidku duca'a buu sheegaya inuu nebigu duca ku sheegay duco ducadii xaggay kaga sugantay waxay u yidhahdeen ducadu waxay kaga jirtaa ammaantan lafteeda ducaah ammaanta lafteeda allah la ammaanaayo oo waxdaaniyadiisa lagu ammaanaayo oo sifaadkiisa iyo asmaadiisa lagu ammaanaayo iyadaa waxay tahay macna ducaa ducay la macno tahay imka af soomaali ahaan haddii ruux kugu yidhaahdo yacni waxaa ahaydeen reer gobay ahaydeen deeqsiyiin oo aabbaha deeqsi buu ahaayo nin deeq badan buu ahaa maxaa hadalkiisu dhacaya ya ammaantu waa soo jiiday waa saas weeye marka ujeeddadu waxay u dhacaysaa waa fi macna alab ya yani wixii laydinku bartay ha laydinka helo kaannahu inuu kuleeyihi marka waa baraacat alab noocan sagaalaad waxaa la yahay xusnulintihaa dhammaad wanaagsan in hadalka lagu dhammeeyo gebagabada hadalka lagu gebagabaynayaa inuu noqdo mid wanaagsan huwa an yajcala aakhira alkalaami cadba allafdi xasana asabki saxiixa almacnaa waa inuu ka yeelo hadalka aakhirkiisa cadba allafdi mid odhaahdiisu macaan tahay xasana sabki siduu u dhalaashan yahay oo bimacnaa isu haysta ay wanaagsan tahay saxiixa almacnaa macnihiisu uu saxiix yahay fa in ishtamala hadduu koobsado calaa maa yushciru wax ku dareensiinaya bilintihaa'i dhammaaduu dhammaaday ku dareensiinayaa summiya waxaa lagu magacaabaa baraacata almaqtac yacnii hadalka baraacaduu ku soo go'ayey yacni go'itaan wanaagsan inuu ku soo go'o gebagabadiisu u noqdo gebagaba fiican ka qowlihi sida hadalkii shaacirku uu yidhi oo kale weeye baqiita baqaa'a dahriya kahfa aalihi wa hada ducaa'un lilbariyati shaamilu wuu ducaynaya wuxuu idhi baqiita baqaa'a dahri yacni baaqi noqo wakhtigu siduu u baaqiga yahay oo mar walba wakhti u jiro ilaa mar kastoo wakhti tagaa waa kala imanaya wakhtigii waa baaqi wakhtigaas siduu u baaqiyahoo kale u baaqi noqo oo intuu wakhtigu jiraba jir yaa kahfa ahlihi yacni baqaa'an ka baqaa'i dahri baa loo jeedaa waa fi tuul iyo wax la mida yacni tuululbaqaa yani waayo badan jir baa loo jeedaa kollayba inuu dhimanayo ruuxa waa garanaya oo muraadku ma aha ha dhimanin ee waxaa laga tilmaamayaa waayo badan jir waa duco baqiita baaqi noqo baqaa'a dahri ay baqa'anka baqaa'i dahri baaqi noqosho la mida baaqi noqoshada dahrigu baaqi noqonayo yaa kahfa ahlihi ehelkiisa kii godka u ahaayow oo wuxuu ka dhigayaa sida godka loo galo oo waxyaalaha markaa dhibtaa lagaga badbaadi karo meelaha godka ah gelitaanka la gelayo godadka buuraha iyo wax la midka ku yaalla huluuladka la huluulanayo laga yaabo in dhibaatooyin lagaga baxsado ama cadowku eryanaya lagaga gabbado ama wax la mida saasoo kale kii markay dhibi jirto xaggiisa loo soo carari jiray saasuu ujeeda wa hada ducaaun lilbariyati shaamilu kanna waa duco dadkoo dhan loo wada ducaynayo wuxuu uga jeedaa haddii adiga lagu duceeyo waxay ka dhigan tahay in dadkii loo wada duceeyey waayo nafcigaagiiba caam oo dadkiibaa kugu wada intifaacaya mar haddii nafcigaagii caam yaho dadku kugu wada intifaacayaan ducada adiga lagu duceeya waxay ka dhigan tahay kaannahu in dadkao dhan loo wada duciyey ya saasay ka dhigantahay waxay noqonaysaa hadalkii in lagu soo gebagabeeyey gebagabo wanaagsan waxaa la odhanayaa waa baraacat lmaqtac ama xusnu lintihaa ayaa la odhanaya waxaa la mida shaacirkii kale hadalkuu yidhi fabaqiita lilcilmi aladii tuhdii lahu yacni u baaqi noq cilmigii aad hadiyaynaysay hadiyad ahaan u bixinaysay tuhdii lahu wa taqaacasat can yowmika alayaamu dibna ha uga dhacdo xagga maalintaada maalmuhu oo bimacnaa dhibaata kuma haleesho u jeedaa marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal baraacatu lmaqtac ayay markaa noqonaysaa iyaduna waxa weeye gebagaba fiican lagu gebagabeeyey tamaariinta kollay kitaabku uu tanbiiha ka dambaysa uu qorayo waa muraajaco duruustii hore ku oo duruusta hore la raajacayo weeyaan marka waxaa fiican inaa iskala shaqaysaan oo intaa raajacdaan idinku markaa waxa weeye aa eegtaan ayaa markaa fiican intii kale kitaabku halkaasu inoogu dhammaaday waana kollay si diraasiya loo qoray kitaabka oo fiican nuskhadda aynu akhriyna waa nuskhaddii kollay kaamilada ahayd marka gabagabadanna waxay hadda iyaduna waafaqaysaa iyadoo kitaabka gabagabadiisii ay tahay iyo wixii gebagabada fiican lagu gebagabayn jiray inuu ku dhameeyey baqiita baqa'a dahri ya kahfa ahlihi wa ducaa'un lilbariyati shaamilu kitaabkiina uu intaa ku dhammaaday ilahay waxaynu ka baryaynaa inuu inagu anfaco waxaana loo baahan yahay fannigani waa fanni kollay ballaadhan waxaanu ka mid yahay balaaqadu culumta carabiyada ayuu ka mid yahay waana cilmi u khidmaynaya nusuusta qur'aanka iyo sunnada oo marka la doonaayo dee in qur'aankii iyo sunnadii la barto sunnadii nebiga sala allahu alay wasalam iyo axaadiistii nebiga fahamka la fahmayo waxaa ka qayb qaadanaya sida dee afkii carbeed loo yaqaano afkii carbeed haddii aad loo yaqaano fahamka la fahmaya qur'aanka iyo sunnadana waa badanaya laakiin haddii luqadii carbeed aan si fiican loo aqoon haba is yidhahdo ruuxu tafsiir baad dhegaysatay axaadiis baad dhegaysatay wax badan baa ka maqan waayo macnayaasha looga jeedo dee uma dhacayso oo markaa aad uma fahmayo si fiican marka loo fahmaayo qur'aanka iyo axaadiista nebigana waxay noqonaysaa dee in afkii carbeed si fiican loo garanayo oo ninkii u dhashay siduu u garanayey ee afkiisa hooye uu ahaa siduu u fahmayo u garanayo kale waa inuu u fahmaya u garanayo markaasuu si fiican u fahmi karaa waxay yidhaahdeen nin eh, caddaana ayaa bartay yidhaaheen af soomaaligu aad u bartay muddo badanna aad buu isugu taxallujiyey casharaatu siniin ayuu markaa baranayey ilaa uu mahmaahyo fara badan iyo gabayo fara badan uu qaybay oo qabtay tobannaan sano ayuu arrinkaa waday isagoo isle af soomaaligii dee waad ka soo horka wareegtay oo dee si fiican baad u taqaanaa wax kaa dhimani ma jiro ayaa nin wuxuu ku yidhi kayga yar waa inan yaroo carruur ah ayaa af soomaaliga kaa yaqaan say u suuragal tahay buui wuxuu qaybsan yahay ninkani boqolaal gabay buu qaybsan yahay boqolaal haddayna kunba gaadhayn wuxuu qaybsan yahay boqolaal maahmaahyood waa nin caddaana markaasuu yidhi taas bal si aad u aragto bal waxbaan adigana kugu odhanayaa isagana ku odhanayaaye bal si aad u fahantaan baan eegaya ya wuxuu ku yidhi labada mid walba inankii yaraa iyo odaygii caddaanka ahaa labada wuxuu ku yidhi mid waloo idinka midaba cagahaaga wax ka day inanka yara waa carara isaguna dee addimadiisuu eeg eegayoo is bal wax ka baadhbaadh cagta xagga hoose maxaa ku jira yaa kaalay buu yarkii baa soo noqday dabeedna haddana wuxuu ihi bigdheh dheh yarkii waa carara isna afku wuxuu ka yidhi big haddama aragtaa big dheh waxay isaga ula ekaatay dee afka bi ka dhe inankana wuxuu gartay carar inay tahay ya aniga lafteeda waxay ku dhacday wadaada af soomaaliga aada u bartay oo aan soomaali ahayn ayaa mar qiso aan ka sheekaynayay baan waxaan ku soo daray dee ciddiyahay guran ciddiyaha markaas waxaan ku uhi ciddahay guran waxaad u fahmaysaa dabadeedna wuxuu yidhi dee waxaan u fahmayaa buuhi wixii khaladay meesha ka gureen oo ka saareen markaase afkaanad u dhalan baa saa iska leh ya ciddiyahay gureen macnaheedu waxay tahay waa yaabeen marka sunno shaqaba iskuma le ciddiye la gurayo iyo yaabitaan maxaa isaga dana addamarta marka waxyaalaha noocaasi hadda aynu tilmaamayno luqo walba waa ku sugan tahay iminka luqada carbeed adigoo isla waad garanaysaa ayaa dee kinaayaadka isticmaalayaan danad aragyadoo la fasirayo dee fahmi maysa ya axaadiista qaarka waxaa ku soo aroortay yani araaqa almaa yani biyihii buu daadiyey araaqa almaana waxaa looga jeedin waa istijoodaa looga jeedin waa kinaaya waxaa laga yaaba laakiin aad isaga fahmi lahayd biyihii wuu quba muraadka se looga jeeday waxay ahayd araaqa almaaa yani waa istijoodi ama falam yurqi ilmaaa biyo kuma istijoon baa looga jeedaa waa nooc kinaaya yani waxyaalo badan ayaa jira oo kinaayaat oo luqatulcarab ku sugan marka khulaas eh, ahaan waxaynu uga jeednaa luqada carbeed barashada la bartaa waa barasho diintii la baranayo waayo diinta in la barto wasiilo iyo waddo waxa u luqada carbeed in la garto nebigu wuxuu ahaa marka waxa baliiq buu ahaa fasiix ah min afsax innaas aw afsaxuhum dadka ka ugu fasaaxada badan buu ahaa cidda luqada carbeed ugu aqoonta badan ayaa qur'aanka iyo sunnadana ugu faham badan sheekhi jarmil la odhan muxuu yidhi labaatan sano ayaan dadka masaa'isha fiqiga waxaan uga fatwoonayey min kitaabi sibawey waa hariib kitaabka sibawey waa kitaabo carabiye ah haddana wuxuu tilmaamayaa fataawaha masaa'ishu u fatwoonaya labaatan sano inay ku dhisnayd kitaabka sibawey taas inay ku dhisnayd buu tilmaamaya qisada kisaa iyo dhex martay abu yuusuf kisaa'i wuxuu ahaa caalim bilcarabiya maca dalik wuxuu ahaa qaari min alquraa'i asabca faqiih inuu yahay looma yaqaan oo cilmulfiqhi yaqaan iyo axkaam inuu yaqaan looma yaqaan waxay kaftameen abu yuusuf oo qaadi ah oo faqiih ah waxaa la yidhi waa awalu man sumiya biqaadi alqudaa boqorkii isagoo la fadhiya kisaa'i ayuu wuxuu ihi muxuu ka ag fadhiyaa ma fiquu markaasaa kisaa'i wuxuu idhi fiqigana anaa kugu dhaamaa yaa boqorkii baa yaabay qaadigii qudaadoo dhan ugu sarreeyey ya oo qudaaddu dhammaan hoos imanaysay inuu kisaay ku yidhahdo fiqigana anaa kaa badiya oo kaa aqaan taasuu la yaabay su'aal buu weydiiyey abu yuusufoo wuxuu ku yidhi sujuudu sahwigii haddaad sahwido oo sujuudu sahwi la timaaddo oo sujuudu sahwigii aad ku sii sahwido sujuudu sahwi kale ma la imanaysaa yaa salaadii baa sahwi ku dhacay sujuudu sahwi ba la yimi sujuudu sahwiga laftiisii buu kusii sahwiyey war awal ma labaad sujuudday ma mid yaa sujuudu sahwi kale ya ma la imanaysaa kisaayi wuxuu uhi maya maxaa daliilu haysaa buudi qaacido carabiyu sheegay almusaqaru laa yusaqar almusaqaru laa yusaqar shaygu hadduu marka hore yar yaho siiqo tasqiir ku yimaado lama tasqiiriyo oo tasqiir ma sii aqbalayo mamnuuc weeye sujuudu sahwina markii horey musaqaro ahayd mar hadday musaqaro ahayd tasqiir kala aqbali mayso waxaa la yidhahdaa isaga laftiisa su'aalu ku celiyey laakiin su'aalihii waxay ahaayeen masaa'il fikhiya oo carabi ku dhisan ya masalada fiqigana hadday carabi ku dhisan tahay caalimka carabiyada caalimka ku ah baa u sii aqoon badan abu yuusuf laftiisa mar baa masalo la weydiiyey fiqi ah baa boqorku soo weydiiyey laakiin carabiyay ku tacalluqaysa dabeedna wuxu uhi masaladana carabiyay ku tacalluqaysaa waa inaan kisaa'i u tagaa kisaa'i buu u tegey markaasuu masladaa ka warram kisaa'i baa uga fatooday ila masalada fiqhi waxay kudhisan tahay carabiye siduu ugu fatwooduu boqorka ugu gudbiyey jaa'isad baa boqorku siiyey wuxu uhi jaa'isadda anigu malihiye fatwada ninkii keenay ayaa jaa'isadda iska leh kisaa'i buu siiyey eh, jaa'isaddii ila anigu fatwada ma lahayna waan soo naqriyey naqliyey haddamaalasa marka eh, waxaa jira xadiis sheegaya tasawaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama maymuunata wa huwa muxrim nebigu wuxuu guursaday maymuuno isagoo muxrimuu guursaday xadiis kalena wuxuu ku soo arooray inay maymuuna tidhi tasawajanii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama wa huwa xalaal nebigu wuxuu i guursaday isagoo xalaal ah aan muxrim ahayn ayuu i guursaday culamada qaarkood waxay sameeyaan baabi tarjiix inay laba xadiis kale arjaxaan oy yidhaahdaan tarjiix baan ku samaynaa laakiin bacdu ahlicilmi waxay mareen dariiq kale oo tarjiixu waa dambeeyaa iyo jamca ka horreeya dariiqatuljamci bay mareen inay jamciyaan oo waxay yidhaahdeen wa huwa muxrim waxaa loo jeedaa ay daakhilun fii ixraam yacani waxaa weeye wa huwa muxrim waxaa laga tilmaamayaa bil xurma leh isagoo galay ama beled xurma leh isagoo ku sugan bay aqbali karaa ama wuxuu aqbali karaa isagoo eh, ixraam ku sugan mid walba waa aqbali karaa sida iyo sidaba marka culamada qaar waxay ku xambaareen bil xurmale isagoo ku jiru guursaday marka taasina waxay tahay waa qabuulka lafdigu aqbali karo sida iyo sidaba waxaa jira shicir qatalu bna cafaana muxriman cusmaan bna cafaan waxay dileen isagoo muxrim ah dee cusmaan ibnu cafaanna xaggee lagu dilay fii makka walaa fii madiina fii madiina madiine haddii lagu dilay inuu muxrim ahaa ama xaj ama cumro u xidhan yahay miyay suuroobi kartaa taas waa baciid waayo meesha laga soo ixraamanayaa sida sunnadu tahay waa dalxulayfa marka gurigiisii isagoo ku sugan baana lagu dilay marka xaj ama cumru soo ixraamtay loogama jeedo qatala ibnu cafaana muxriman waxaa loo jeedaa isagoo beled xurmo leh ku sugan oo madiine ah ila madiina waa xaram eh ayay dileen ama isagoo xurmo ku sugan oo dhiiggiisu xaaraan yahayoo wax lagu bannaystaa aynay jirin ayay dileen wejigaa dambe caalim culammada carabiyada ka mid mida ah ku xambaareen qatala ibnu cafaana muxriman yacni hay wa huwa fii xurma lam ya'ti bimaa yuxillu damah isagoo xurmo ku suganoo wax dhiiggiisa banneeye aan la imannin ayay dileen markii lagu yidhi maxaad sidaa u tidhi wuxuu idhi waxaa jira shicir sheegaaya qataluu kisra muxriman wa ayu ixraamin likisra shicir carbeed baa wuxuu sheegayaa boqorkii farrise kisra waxay dileen isagoo muxrim ah dee xataa beled xurmaduu ku sugnaa ma aqbalayo iska daa in la yidhahdo xaj ama cumru ixraamtay in la yidhahdeen waxaa laga tilmaamaya ay fii xurmatin lam ya'ti bima yuxillu dama isagoo xurmo ku suganoo wax dhiiggiisa banneeya aan la imanin ayay dileen baa looga jeeda marka calaa kulli xaal saalayaasha aan badnayn aynu tilmaannay waxaa laga qaadanayaa muhimmadda ay leedahay afkii markaa in la barto luqadii diintu ku timi lugatul carab hadday naxwaheeda tahay iyo hadday sarfigeeda tahay iyo hadday balaaqadeeda tahay iyo hadday markaa gabayadeeda tahay mid walba xataa gabayadeeda in la barto waa loo baahan yahy ya aad baa lagu baahan yahy wuxuu odhan jiray cabdullaahi ibnu cabaas calaykum bidiiwaani alcarab haddii carabiga wax ka mid idinka qarsoomo alfaadda qaar aa garan weydaan diiwaankii carbeed laazima diiwaanka carbeed waa maxay waa gabayada imika kutubu tafaasiir marka aayaadka ay fasirayaan marar badan waxay keenaan shawaahid bay keenaan ay leeyihin eraygaas macnihiisu waa sidaas dabeedna gabay u keenayaan su'aalaadkii waa garanaysaan naafic ibnulasraq u weydiiyey cabdullahi bnu cabaas naafic ibnulasraq wuxuu ahaa nin khaariji ah firqada khawaarijtae alazaariqa la yidhaahdana waa ninkii hogaamiyaha u ahaa wuxuu arkay cabdullahi ibnu cabbaas oo qur'aankii fasiraya khawaarijtu waa isla weyn yihiinoo iyagu inay wax garanayaan bay isu qabaan dadka kalena waxay isleeyihin waxba garan maayaan dabeedna cabdullahi ibnu cabbaas buu yaraystay markaasuu inankan yaree qur'aanka ka warramaya tafsiirkiisa muxuu yahay ya deedna su'aalu weydiiyey alfaadda qariibka ee qur'aanka ku timi ayuu intuu ka gaadhay xabad xabad u soo qabtay maxaa la yhaha qistaas maxaa la nuxaas maxaa la yhaha marba marba eraybu weydiinayaa erayga markuu uga jawaabo yidhahdo saasaa la yidhahdaa shaahid maxaad carab uga haysaa buu yidhahdaa in siaa la yidhahdo gabay u keen boqol iyo sagaashan su'aalood buu weydiiyey oo min hariib alqur'aan alfaadda hariibka ahee qur'aanka ku timi buu boqol iyo sagaashan su'aalood ka weydiiyey mid wal oo u weydiiye wuxuu odhanayaa maxaad shaahid carab uga haysaa gabay ma u haysaa macnaha in la yidhaahdo cabdullahi bnu cabbaas hal mid uma waayin mid walba gabay buu saaray mid walba boqol iyo sagaashanka ah in macnihiisu sidaa yahay eray kasta mid walba wuxuu soo qabtaa beyt saasaa la yidhahdaa waakiin shaacirku saayasaa yidhi haddamarata fii takhawufin ayaa waxaa la yidhahdaa waxaa isweydiiyey cumar bnu khataab markaasuu takhawuf muraadka looga jeeda halkan waa maxay nin baa wuxuu ku yidhi ya amiir almu'miniin takhawufka annaga luqadayada weeye hudayl inuu ahaa baan filaya hudali min qabiilati hudayl wuxu uhi takhawufku waa luqadayada altakhawuf huwa tanaqus takhawuf waxaa la yhaha tanaquskaa waa ka shaacirka shaacirkayagii yidhi takhawafa araxlu minha taamikan qaridan ay tanaqasa muraadka takhawafa looga jeedo tanaqasaa looga jeedo muraadka looga jeedo markaasuu gartay beydkaana markuu usoo qaatay saa ugu sheegay ayuu cumar bnu khataab fahmay laakiin markii hore wuxuu u qaatay takhawufku inuu yahay baqashada dabeedna wuxuu siiyey siday isu waafaqaysa talo macnaha siday isu waafaqaysa calaa kulli xaal luqada carbeed barashadeedu waa muhim marka aadaha loogu dadaalo waa wasiiladii weeye waa min culuumi alwasaa'il cilmiyadana waxaa loo qaybiyaa maqaasid iyo wasaa'il baa loo qaybiyaa waa wasiiladii lagu gaadhaayey cilmiga maqsuudka ah cilmiga ah waa in kitaabka iyo sunnada la fahmo hadday tahay caqiidada wuxuu ka sheegay ya caqaa'iddii fiqhiyaadkii akhlaaqiyaadkii tarbiyadii in la fahmo ayaa markaa muhima ah. marka wasiiladii lagu gaadhayo waa lagama maarmaan waa min culuumi alwasaa'il naxwahana waxaa la yidhahdaa sidiisaba waa sullamu alculuum waa sallaankii cilmiyada cilmiga waa sarreeyaa sallaan baa in loo koro uu u baahan yahay ila duuli maysidoo garba ma lihide haddaad istiraado iminka guriga korkiisa kor waxaad u baahan tahay waxaad ku korto marka culumtii waxaad ku gaadhaysaa dee carabigaasaad ku gaadhaysa naxwu waa ugu horreeya marka waxaa weeye aad iyo aad baa umuurahaasi u muhim yihiin halkaa aad ha loogu dadaalo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk